waxaan meesha ku dhaafnoon uga baxnay saxaabigii xakiim bin xazaam waxaanu qaadanaynaa saxaabiga ku xiga waa cabbaad bin bishri saxaabiga markaa lagu magacaabo alaaatun saddex nin oo min alansaari reer madiine ah lam yakun muusan ahayn axadun qof oo yasmuu calayhim ka sarreeya dushooda fadla xagga fadliga iyo wanaagga tirse saddexdooda waa sacad bin mucaad kow dheh waa usayd bin xudayr oo aanu soo qaadanay laba dheh iyo waa cabaad bin bishrin oo aan maanta qaadanayno caaishaa tiri oo mu'miniinta hooyadood ahayd cabaad bin bishrin ismun waa magac wadiicun iftiin badan mushriqun iftiimaya haddana waa magac iftiin iyo u saaxiib ah mushriq fii taariikhi dacwa dacwada taariikhdeeda almuxamadiyatu ee nebi moxamed loo nisbeeyey in nashadtuhu haddaad naadiso ka dhex baarbaarto in nashadtuhu haddaad raadraadiso bayna alcubbaadi dadka cubbaadda ah ee aad ilaahay u caabuda wajadtu waxaad helaysaa cabbaad attaqiyun inuu yahay waxaad helaysaa attaqiyun inuu taq yahay annaqiyun saafi inuu yahay qawaama aleyli habeenkii istaagid badan biajzaa'i alqur'aan qur'aanka jusasyaalkiisa ku istaagay akhriyaa in alabtu haddaad ka dhex raarraadiso bayna alabaali geesiyaasha baynkoodana alabtu waxaad helaysaa alkamiyun soo majeesta inuu yahay libaaxa ah. e, alxamiyu ilaalin badan oo aad u waardiyeeya muslimiintii islaamkaba khawaaban dhex gelid badan oo ku dhex dabaasha almacaarika dagaalyada iclaa'an korqaadid likelimati illaahi ilaahay kelimadiisa korqaadkeeda wa in baxafta haddaad ka baarbaarto canhu xaggiisa bayna alwulaad madaxda baynkooda madaxda haddaad ka dhex raaraadisana ra'ayta waxaad arkaysaa alqawiyu اlmu'taminu mid xoog badan oo lagu aamina inuu yahay calىa amwaali اmuslimiin muslimiinta maalkooda madaxna wuu noqon karaa geesna wuu noqon karaa waana cibaado badan yahay xataa qaalat ilaa ay tiri caaisha caaisha radia allahu canhaa fiihi asaga iyo wa fii itnaynin laba aakharayni ee kale oo min bani qowmihi reer tolkiisii ah alaaatun saddex oo min alansaari reer ansaareed ah lam yakun axadun qof ma ahaanin yasmuu ka sarreeya calayhim korkooda fadlan xagga sharafta kulluhum saddexdoodana min bani cabdilashhali waa reer bani cabdilashhal waa sacd ibnu bucaad waa useyd ibnu xudayr iyo cabaad bin bashrin wa kaana cabaad wuxuu ahaa bin bishrin alashhaliyu reer ashhali loo nisbeeyey xiina wakhtigii laaxa uu soo daahiray xiina waktigii laaxa uu soo banbaxay uu ka soo iftiimay fii aafaaqi yadriba magaalada madiina darafyaalkeeda awalu shacaacin iftiinkii ugu horreeyey oo minoo min ashicati اlhidaayati hanuunka nuurkiisii ah hanuunkii almuxamadiyati muxamed loo nisbay waa nebigee fatan buu ahaa shaab mawfuura shabaabi dhallinyaranimadiisu ay buuxdo gad اlihaabi maqaarkiisa uu jilcan yahay waa canug yaroo dhallinyaro ah oo markaas soo baxay tacrifu waad aqoonsanaysaa fii wajhi wejigiisa nudrata alcafaafi dhowrsanaanta iftiinkeeda iyo waduhuri daahir noqoshada dembiga wasaqda waxa dhallinyarada lagu yaqaano ayuu ka daahir ahaa cafaafna markaa wuu ahaa wa talmaxu waxaa ka soo bidhaamahayey oo laga dareemayo oo laga arkahayey fii tasarufaatihi dhaqankiisa waa tasarufaadkiise rasaanata alkuhuuli ragga garmadoobayaalkaa caqligooda cala araqmi ayadoo ay jirto min annahu asagu lam yakun inuusan ahayn id daaka wakhtiga qad jaawasa mid gudbay alkhaamisata waalcishriina min cumrihi asaciid cumrigiisii da'diisii liibaantay shan iyo labaatan maba dhaafinba xilli dhallinyaronimada ay ugu adag tahay ugu fiican tahay buu marayaa saa darteed wiil aad u dhowrsanoo aan ciyaal suuq ahayn fiicanoo khayr badan buu ahaa waqad ijtamaca wuxuu la kulmay ila daaciyati almakiyu daacigii reer makaa ashaabi ee dhallinyaraha ahaa waa muscab bin cumayr ayuu la kulmay fa sarcaana maa maxaa ka degdeg badnaa inuu alfat ay ku duubantay oo ay isku duubmeen bayna qalbayhimaa labadooda qalbi isla markii labadoodii qalbiyaa isku duubmay awaasirliimaan baa isku xirtay iimaanka xarigiisii waay markuuba muscab arkay wuu islaamay wuu rumeeyey labadoodii waxay noqdeen kuwo alfad noqdoon isku soo dumay oo isku yimid qalbigooda awaasir awaasiraliimaan wawajadad e, waxay heshay bayna nafsayhimaa labadoodii naf dhexdooda kariimu الshamaa'ili dabeecadaha kuwa ugu fiifiican wa nabiilu اlkhasaa'ili dabeecadaha kuwa ugu sarsareeya wauna isku macno waqad istamaca wuxuu dhegaystay ilaa muscab wahwa asagoo yuratilu aqrinaya muscab alqur'aana qur'aanka bisawtihi codkiisii alfidiya ee fidada ahaa coodkii qalinka ahaa codku qalin ma noqdii fidee macnaha codkiisii fiicnaa waay keliya addaafi ee diiranaa codka daafiga ahee diiranee haddana fidiga ah ayuu dhegaystay uu maqlay iyo wuxuu maqlay codkiisii saa ahaa wa nabariyatihi ashajiya iyo codkiisii nabriyaadkana waa iska codka ashajiyati ee murugta badan waayo qofku markuu qur'aanka akhrinaayo mararka gobol ka mida codka oohinta oo kale ku jirtaa yaa shajiya la yidhaahdaayo qofku waxaa loo baahanya markuu qur'aanka akhrinayo haddana uu ku tadabburayo yaa in badan xaaladiisu ay saa noqotaa nabariyaadkiisii codkiisii shajiyada ahayd ee murugyada lahayd al'aasirati ee qafaalanaysay qalbiyada fashuqifa wuxuu waxaa la jeclaysiiye bikalaami illaahi ilaahay kalaamkiisa xubban ama fa shuqifa bikalaami illaahi hadalkii ilaahay buu jeclaystay xubban jacayl wa afsaxa lahu wuxuu u furay uu u waasiciyey fii suwaydaa'i fu'aadihi laabtiisa dhexdeeda halaabtiisa iyo xabadkiisa bartamaha ayuu u waasiyey kalaamkii ilaahay makaanan boos raxban oo waasica jacalahu wuxuu ka dhigay qur'aanka cabaad shuqlahu shuqulkiisa ashaaqil ee mashquuliya waxaa mashquuliyo ku mashquulay qur'aanku ahaa fakaana wuxuu ahaa cubaad yuradidhu mid ku celceliyo akhriya fii leylihi habeenkiisii wa nahaari maalintiisa wa xillihi saarwa xillihi deganaantiisii wa taraaxilihi guuritaankiisa oo markuu safar ku jiro iyo markuu joogaba xataa curifa ilaa looga aqoonsaday bayna asaxaabati bilimaam imaam buu noqday imaam baa loo yaqiinay waayo dadka waxaa hogaamiyey aqra'ahum likitaab illaahi qofka kitaabka ilaahi uu akrin yaqaanaa wasidiiqa alqur'aani buu noqday qur'aanka saaxiibkii asii qur'aanka saaxiib bay ahaayeen faqad kaana wuxuu ahaa arasuulu rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh yatahajadu mid dukada daata laylatin habeen abeenayinka u saaxiibka ah nebiga tahajud ayuu tukanayay fii beyti caaisha caaisha gurigeedii almulaasiqi ee ku dheganaa lilmasjidi masaajidka fa samica wuxuu maqlay rasuulka sawta cabbaad bin bishrin codkiisa wahuwa cabbaadoo yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhrinaya radban asagoo qoyan nadiyan oo cusub kamaa sidii nazala bihi uugu soo degay jibriil uugu soo dejiyey calaa qalbi rasuulka qalbigiisa cod noocaasuu ku akhrinaya ama qur'aan cusub faqaala wuxuu yidhi yaa caaisha caaishay haadaa sawtu cabbaad bin bishr ma cabaad bin bashri codkiisaa ninkaa qur'aanka akrinaaya qaalad waxay tidhi nacam haa yaa rasuul allah rasuulkii allo waa asaga faqaala wuxuu dhahay allaahuma kfir lahu ilaahu dembi dhaaf ilaahayow cafi aad buu ugu duceeyey rasuulka sal اllau alayh wasalam shahida wuu ka qayb galay cabaad bin bashrin maca rasuuli rasuulka micigiisa salawaatu ullaahi calayh mashaahidahu kullaha mashaahid walba iyo goob kastoo dagaaluu ka qayb galay wa kaana lahu waxaa uga sugnaa fii kullin mid kasta oo minhaa mowqifyadaa ka mid ah mowqifun mowqif yaliiqu u cudtantoo u qalantoo u dhikantaa bixaamili lqur'aani qof qur'aan xambaarsan min dalika waxaa ka mid ah ana rasuula rasuulka salawaatu ullaahi calayhi naxariisyaalka alle korkiisa ha ahaadee lamaa qafala markuu ka soo laabtay caa'idan asagoo ah mid ka soo gadoomay min qaswati daati ariqaac duulaankii lagu magacaabay daati raqaac markuu ka soo noqday wanazala wuxuu la degay rasuulka bilmuslimiina muslimiinta fii shicbin meel kayn ah oo min ashicaabi kaymaha ka mid ah meel shicbi ah ama meel buuro ahoo geedooyinna ay ku yaalaan oo kayn ahoo lamadegaan ah ayuu rasuulku la degay liyaqduu say ugu qaataanay ugu dhammaystaan laylatihim fiihi habeenkooda shicbiga dhexdiisa inay bal ku nastaan wa kaana wuxuu ahaa axadu lmuslimiina muslimiinta mid ka mid ah qad sadaa mid soo qafaashay fii ahnaa'i alqaswati duulaankii intuu socday imra'atan naag buu soo qafaashay oo min nisaa'i lmushrikiin mushrikiinta dumarkooda ka mid ah fii qaybatin xalli uu ka maqan yahay min zawjihaa ninkeeda ninkeedaa maqnaa dagaalka markuu socday naag buu ka soo qafaashay falamaa goortii xadara uu yimid azawju ninkii walam yajid muusan helin imra'atahu naagtiisa oo waayey dheh oo walam yajid uusan helin ee uu waayey imra'atahu naagtiisa aqsama wuxuu ku dhaartay billaati waalcuza waa asnaamtay ku dhaaran jireen ayuu ku dhaartay layalxaqanna inuu haleeli doono ee uu ka daba tegi doono bimuxamedin iyo wa asxaabihi wa anlaa yacuuda iyo inuusan soo noqonaynin ilaa idaa araaqa minhum inuu ka soo daadiyo daman dhiig maahane wuxuu ku dhaartay inuu moxamed asxaabtiisa ka daba tegi doono dhiignuu ka soo daadin doono ilaa taa ay dhacda ma soo noqonay buu yidhi maa kaada muslimuuna muslimiintii ma aysan sigin oo uma dhowaanin yuniikuuna inay fariisiyaan rawaaxilahum gaadiidyadoodii ay wateen fi shacabi kayntii dhexdeeda xataa ilaa qaala lahum uu yidhi alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi calayh man yaxrusunaa yaana waardiyeynaya fii laylatina haadihi habeenkiina isaga ah waan seexanaynaaye in laysdhigta ma aha yaana waardiyeynaya inkastoo rabbina ilaalinayo haddana dadaalka waa loo baahan yahay albaabkeyga waan iska furayaa ilaahay wuxuu ii qadar tuug inuu soo galo in kale inaad dhahda ma aha waa inaad xidhataa waa inaad adkaysaa waad qufulka fiirisaad jeegaraysaa waa inaad si fiican isaga hubisaa kabacdaad ilaahay tala saarataa subxaana wa tacaala yaana ilaalinaya buu yidhi caawa faqaama ilayhi waxaa u istaagay cabbaad bin bishri iyo wa camaar ibni yaasir wa qaalaa waxay dhaheen naxnu annaga yaa rasuul allah rasuulka allah annagaa gaar idinka qabanayna seexda waqad kaana nebiyu nebigana wuxuu ahaa akha mid walaaleeyey baynahumaa labadooda xiina wakhtigii qadima almuhaajiruuna muhaajiriintii ay soo galeen cala almadiinati magaalada madiina falammaa goortii kharaja ay u baxeen labadoodiiba ilaa fami shacbi shacbigii iyo buurihii iyo kayntii afkeeda meesha laga soo galo markay aadeen say u ilaaliyaan faqaala cabbaad bin bishri baa liakhiihi walaalkii camaar bin yaasir wuxuu ku yidhi ayu shatri niskee allayl oo habeen mid ahoo tu'iru aad dooranaysaa an tanaama fii naseexato ilan waardiyaasha waa la isbedelaa saacad hebel ilaa saacad mid baa gala saacad ilaa saacad mid baa galoo ka kala seexdaa marka camaar baa cabaad baa walaalkii camaar wuxuu ku yidhi niskee shaqrigee qeybtee habeenka ka mid ah oo aad dooranaysaa inaad seexato awalihi ama aakhirihi ma habeenka bilowgiisa mase ka dambe faqaala camar wuxuu dhahay bal anaamu fii awalihi horaanka seexana buu yidhi qaybta dambe ayaan qabanayaa waardiyahee waan seexanaa qaybta hore wadajaca wuu jiiftay kayra baciidin canhu meelaan ka fogayn kaana leyl habeenkii wuxuu ahaa saajiyan mid degan haadi'an mid degan waadican mid degan isku macno habeenkii wuu xasilnaa waa deganaa wax shanqar iyo waxyaaba ma jirin wa kaana najmu xidiguhu washajaru iyo geeda iyo walxajaru dhagaxuna waxay ahaayeen tusabbixu kuwa tasbiixsadaa bixamdi rabbiha rabbigeed mahaddiisay ku tasbiixsanayeen wa tuqadisu lahu ilaahay bay hufayeen subxaana wa tacaala wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi shay ma jira ilaa ilaa buu xamdiyaa walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum ma taqaanaan buu dhaha ilah subxaana wa waina min alxijaara waxaa ka mida mid kor ka soo dhacaya lamaa yahbiطu min khashyaة الlah maxaa soo riday cabsi ilaahi subxaana wa tacaala dhagxaanta taasaa ku jirta buu dha ilah subxaana wa tacaala xidigihii geedihii dhagxaantii way tasbiixsanayaan mahad alla iyagoo ku dheehan ilaahay bay hufayaan subxaana wa tacaala mar allaala markay arrintu meeshaas saa ahaydoo habeenkii fiicnaa oo deganaa uu arkay fataaqad waxay u hilowday oo ay u janjeersatay nafsu cabaad bin bishrin ila alcibaadati cibaada inuu istaago kulley waaba soo jeedaaye iska cibaadaysa buu leeyay washtaaqa waxaa hiloobay oo ishtaaq galay qalbu qalbigiisa ila alqur'aani qur'aankii baa qalbigiisii u xiisay wa kaana wuxuu ahaa cabaadna axlaa maa yaxluu lahu intuu macaansanayo ugu macaan badan yahay alqur'aanu qur'aanka idaa ratalahu markuu akrinayo musalliyan asagoo tukanaya markuu aad usii dhadhansanayo qur'aanka waa markuu salaad ku jiro ee salaadda uu ku dhex akrinaayo fayajmac waxa uu kulmahayaa midcat الsalaati salaada raaxadeeda ilaa nudcat اtilaawa labadii baa isku kulmaysa salaaddii macaankeeda iyo qur'aanka akrintiisii macaankiisa ayaa isugu kulmaaya fatawajaha wuxuu u jihaystay cabaad ilى اqiblai qiblada wadakala wuxuu galay fi salaati salaadii ayuu galay wطafiqa wuxuu guda galay yaqra'u inuu akrinay min suurati اlkahf alkahf waa suurad cajiib badan bisawtihi codkiisii ashajiyi ee dheeraa ama quruxda badnaa annadiyi alcadbi cusbaa ee macaanaa cod fiicanna wuu lahaa ayuu guda galay inuu ku akriyo wa fii ma wakti huwa asagoo saabixun ku dhex dabaalanaya fii haada nuur اlilaahiy nuurkaa ilaahiga ah qur'aankii uu ku dhex jiro salaadii uu ku dhex jiro alasmaa ee iftiinka badan haariqun uu ku dhex maashiidsan yahay fi la'laa'i diyaa'ihi iftiinka iftiinkiisa ilan qur'aankuna waa iftiin cibaadadiina waa iftiin iftiinka iftiinkiisa asagoo ku dhex jira aqbala arajul ninkii baaba qaabilayba ninkii baa yimid waa ninkii soo dhaartay yaxudu asagoo soo dedejinaya alkhuطa tallaabada falamaa ra'aa cabbaad markuu arkay min baciidin meel dheer waa ninkii baa arkaya muntasiban taagan calىa fami الshicb shacbiga afkiisa taagan carafa ninkii wuxuu aqoonsaday أna الnabiya wa saaxibahu nebigii asxaabtiisa bidaakhilihi kayntan inay ku dhex jiraan ayuu aqoonsaday wa أnnahu ninkan taaganna xaaris اlqowm inuu yahay qoomka ninka waardiyeynaya fawatara wuxuu jiiday qowsahu qaansadiisii qaansadiisii ayuu xoog u jiiday watanaawala sahman gamuun ama fallaar ayuu gaaray uu soo qaatay min kinaanatii gabooydiisii uu ka soo baxsaday kinaanada waa kiishka lagu shubto gamuunta warammaahu bihi wuu ku soo tuuray fawadacahu fiihi wuu ku dhuftay marka cabaad oo taagan oo salaaddii tukanaya yay ku dhacday muxuu sameeyey fantazacahu cabaad min jasadihi wuu iska siib wuu iska tuuray wamadaa wuu iska watay salaadiisii mutadafiqan asagoo burqanhayo sii wadanaya fii tilaawatihi qiraa'adiisii qaariqan ku dhex maashoodsan fii salaatihi salaadiisii aa la qabtay waa layska siibay gadaal laysaga tuuray faramaahu rajul ninkii wuu soo turay biaakhara mid kale fawadacahu fii wuu la helay haddana wuu ku dhuftay fantazacahu cabad uu iska bixiyey kama ntazaca saabiqa sidii tii hor isaga bixiyey oo kale faramaahu biaalid ku saddexaad buu kusoo gamay haddana fantazaca kama ntazaca saabiqayhi labadii ka horeysu isaga subay oo kale yuu isaga bixiyey wazaxafa markaasuu soo gurgurtay xataa hadaa ilaa uu soo gaaray uu ahaaday caddaan ilan waa tabar dhigay hadda qariiban meel u dhow min saaxibihi saaxiibkiisii waa camaar wayqada wuu kiciyey qaa'ila soo dhahay inqatay warkac hinqo istaag faqad afqanatnii waxaa i tabar dhigtay oo i jilcisay aljaraax dhaawace dhaawacan yahay istaag buu yidhi falamaa eh, ra'aahumaa eh, markii labadoodii uu arkay arajulu ninkiina wallaa haariban waa cararay marka wuu cararay wuu orday waxaanad waxaa ka dhacday iltifaaqatun milicsi min camaar ilaa cabbaadin uu milicsaday fara'aa wuxuu arkay addimaa'a dhiigii oo tanzifu qubanaya oo ka daadanaya haziira asagoo fara badan min jiraaxihi dhaawiciisii ahalaaati ee saddexda ahaa faqaala camaar lahu wuxuu ku yidhi cabaad yaa subxaana allah ilaahay baa nasahan hallaa iqadtanii maxaad ii kicin weysay cinda wali sahmin ramaaka bihi gamuunkii kugu soo horeeye lagugu soo tuuray maxaad ii kicin weysay faqaala cabaad wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa fii suuratin suurad gudaheeda aqra'uhaa waan akrinaayey falan uxibu ma jeclaysan an aqtacaha inaan iska kala gooyo suuradda way macaanayd xataa afraqa minhaa ilaa aan faaruqo wa aymu waaymullaah ilaahay baaqi ahaashadiisaan ku dhaartaye lowlaa khawfii cabsidayda haddaysan ahaan lahayn min an udayica inaan dayacay faqran dhuuntii amarani i amray rasuulu llaahi xifdahu ilaalinteeda inaan dayacay haddaysan noqon lahayn lakaana qaطcu nafsii nafsadayda inay go'daa axabbu ilaya xaggayga looga jeclaa min qaطcihaa suuradda inaan kala gooyo buu yihi allahu abar suuradda qur'aanku macaansana sidaa darteed buu yidhi inay suuradda iga kala go'do inay nafteeda go'daan jeclaan lahaa walamaa goortii nashibad ay urtay xuruubu riddati dagaalkii riddada calaa axdi abi bakr radia allahu canhu jahaza wuxuu qalqaaliyu diyaargeliyaa sidiiq jayشhan ciidan kafiifan aad u fara badan lilqaطaa'i si loo dabar jaro calىa fitnati musaylamati اlkadaab iyo waikhtaaci اlmurtadiin murtadiintii lagu soo celiyo aladiina daahiruhu kaalmeeyey wayacaadi in murtadiintii la duleeyo ayagana la ikhdaaciyo lasoo hogaamiyo iyo wayacaadatin ku soo celintooda ilaa xadiirati اlislaami xerada islaamka in lagu soo celiyo fakaana cabaad bin bishr wuxuu ahaa fii طaliicati dalika اljeish safka horuu ku jiray waqad ra'aa cabaad wuxuu arkay khilaala almacaariki dagaalka gudihiisa allatii taasoo lam yuxaqiq kaasoo lam yuxaqiq ilmuslimuuna muslimiinta aysan u xaqiiq noqon fiiha gudaheeda nasrun guusha iyo nasriga yudakaru mid xasuusta min tawaakuli اlansaari u tala saarashada iyo wakiilka dhigashada ansaar cala almuhaajiriin wa tawaakul ama isku hallayntii dheh almuhaajiriin cala alansaar isku hallaynayaan maa shaxana wax buuxiyey sadruhu laabtiisa asani asanewaqaydan murug iyo carro wasamica wuxuu ka maqlay min tanaabusihim isqabqabsigooda maa wax buu ka maqlay xashaa buuxisay samcahu maqalkiisa jamran dhuxul iyo washawkan qodax macnaa wax dhib badan ba ayaa loola jeedaa faayqana wuxuu yaqiinsaday cabaad annahu laa najaaxa inaysan guul u sugnayn lilmuslimiina fii hadi almacaarig dagaalka aطaaxinati ee kulul ilaa idaa tamayaza in la kala sooco maahane kullu min alfariiqayni labada qolo mid kastoo ka mida can ilaakhar midka kale liyataxamal su u xambaaro mas-uuliyatihi qof kasta mas-uuliyadda saaran waxdaw keligii waliyaclama si loo ogaado almujaahiduuna kuwa dagaalamaya assaabiruuna sabraya xaqan runna ay ka tahay fa fi laylati allatii sabaqad habeenkii ka horaysay almacrakata alxaasima dagaalkii kala baxa ahaa xaasima lagu kala baxayo waaye ra'aa wuxuu arkay cabaad bin bishrin fii ma yaraahu naahim qofka hurda wuxuu arko waa riyo riyo ayuu markaa arkay ana asamaa samadii infarajad low inay u furantay asagoo socdaa yaa samadii u faydantay waa riyo falamaa dakala fiiha markuu galayna dammathu ilayha way isku timid way daboolantay oo alaqad calayhi baabaha albaabkeedii baa xirmay marka falamaa asbaxa markuu waabariistay xadaa wuxuu u sheegay riyadii abaa saciid alqudri biru'yaahu wa qaala abi saciid wuxuu dhahay wallaahi baan ku dhaartay innahaa ayadu ashahaadatu waa shahaado yaa abaa saciid falamaa gortii alaca uu dhashay annahaaru maalintii oo wastaw mar allaala markii maalintii ay dhalatay oo wastawnafa laysdhex galay uu bilowday alqitaalu dagaalkiina calaa wuxuu koray cabaad bin bishrin nashaza ayuu koray meel sare oo min alardi dhulka ka mid ah wa jacala wuxuu gudogalay yasiixu inuu qaylinayo yaa macshar alansaar tamayazuu min annaas war reer ansaaray dadka ka soocma oo axdimuu burburiya jufuuna asuyuufi seefaha galkooda walaa tudrakuu ha ka tegina oo ha u dhaafina alislaama islaamka waa ka tegina yu'taa yaa looga imaani min qibalikum jihadiine wamaa zaala kama uusan zulin yuradidu inuu ku celcelinayo daalika nidaa xata اjtamaca calayhi ilaa ay u soo aruureen xaggiisa naxwan wax la eg arbaca mi'a afar boqol oo minhum ay ka mid yihiin calaa ra'sihim midka ugu sarreeya saabit ibni qays wa bera ibni maalik waa abu dujaana oo saaxibi sayfi rasuuli illaahi ah wamadaa wuu dhaqaaqay cabaad bin bishr biman buu la dhaqaaqay macahu micigiisa shuqu ayagoo jixjiixaya الصفوufa seefaha safafyaalka bisayfihi sayftiisa wayalqىa wuxuu la kulmay alxutuufa wayalqىa wuxuu la kulmay alxutuuf waa halaag macnaha waa meyd ama waa geeri bisatrihi laabtiisa sayftii xataa kusirad ilaa ay jabtay shawkatu musaylama alkadaab awooddii musaylamahi beenlowga ahaa waman macahu iyo intii la jirtay oo waalja'u ay u carareen ay magan galeen ilaa xadiiqati اlmowt wa hunaaka meeshaa cinda aswaari alxadiiqa xadiiqada aswaarteeda iyo derbiyaalkeeda agteeda ayuu saqada ku dhacay cabbaad bin bishri shahiidan asagoo shahiid ah mudarijan ku gangalaangalanaya bidi maayi dhiiggiisii ku rafanaya wa fiihi waxaa ku yaalay maa fiihi wixii ku yaalay oo min darabaati sayuufi seefo lagu dhuftay ah wa tacanaati rimaaxi warmo lagu duray ah wa waqci sihaami gamuunku dhacay ah xataa innahum ilaa dadkii lam yacrifuu ay aqoonsan waayeen inuu asaga yahay iyo in kale ilaa bicalaamatin calaamad baa lagu fahmay kaanat fii jasadihi jirhkiisa ku tiilay calaama jasadkiisa ku tiilay bay ku fahmeen si kale markaa waa loo fahmi waayey cabaad bin bishrin qisadiisii qiimaha badnaydna meeshaasaan uga baxaynaa waxaanu geli doonnaa haddii rabbi idna habeen dambe rabbina gaarsiiyo zayd ibnu thaabit saxaabiga lagu magacaabo oo qise ka cajiib badan asagana leh alla waxaan ka barayna u xaqana waafajiyo daacadii diintana nagu sugo wabilaahi tawfiiq wallahu subxaana watacaala